bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin w ama icmaaluha mdmaraة facalىa darbayni lأna idmaaraha ima jaaئizu aw waajibu faأjaaza fi masaa'il wa ixdaaha ilى aakhirihi faajaaza uu yiri faljaa'izu ay ku fiican tahay meeshaas marka waxaan ku dhex jirnay xuruuftii nawaasibteedaan ku dhex jirnay markaasuu musanifku wuxuu ihi wa amaa icmaaluha anti in la camal siiyo mudmaratan xaal ay tahay mid la qariyey fa calaa darbayni laba qeyb weeyaan lianna idmaarahaa qarinteeda imaa jaa-izun mid bannaan inuu yahay wa imaa huwa jaa-izun inuu yahay aw waajibun yacni anti ayadoo muuqato waa laga soo hadlay markan waxaa laga hadlayaa iyadoo mudmara ahoo qarsoon laba qeybay u baxdaa ima an yakuuna idmaaruhaa jaa'isan wa ima an yakuuna waajiban faljaa'izu fii masaa'ila markaan anti oo qarsoon oo wax lagu nasbiyo masaa'il ayay ku timaadaa ixdaahaa mideeda ugu horeyso an taqaca inay dhacda anti weeyaan bacda caaifin bacda xarfin caaifin xaraf oo wax cadfa gadaasheed xarafkoo masbuuqin lagala hormaray bismin lagala hormaray isimkoo khaalisin ka baraxla min ataqdiiri bilficli ficil in lagu qadara ka fog macnaha oo ka baraxla ka qowlihi tacaalaa weeyaanoo wamaa kaana libasharin bashar uma haboono an yukalimahu اllaahu ilaahay inuu la hadlo ilaa waxyan inuu yahay maahine inuu waxyi lagula hadlo aw min waraa'i xijaabin xijaab gadaashiisa oon ilaahay wajhan liwajhin uusan u arkin aw yursila rasuula ilaahay rasuul inuu soo dira maahine nin kale oo ilaahay uu la hadlayo ma jirto aayaddan min jumlati maa yustadalu calaa ana allaha laa yuraa fi dunya ilaahay in adduunyada lagu arkaynin laakiin aakhira ay tahay adduunya hadday tahay waxaa weeyaan ariiqada keli a ima in can ariiqi اlwaxyi aw can ariiqi اlxijaab aw can ariiqi rasuul intaas waxaa weeyaan ama alwaxyi waa jamiic alambiyaa oo dhan way ka siman yihiin min waraa'i xijaab nabiga calayh salaatu wasalaam leyladii la dheelmiyey markii la weydiiyey kamaa fii saxiixi muslim hal ra'ayta rabaka qaala nuura ana araah oo horsaan ku arkaa nuuraaba ilaahay iga xiga waay aw yursila rasuulan ayadana xaala badan waa min eh, awjihi اlwaxyi ay qeyb ka tahay marka hadda fiiri aw yursiladaas saakina waan soo sharaxnay awdaas hadeertaan waa xarfu caطfin ficilka ka dambeeya waa la nasbiyey maxaa yeele awdii waxaa ay wax ku cadfaysaa isim oo khaalis ah oo laysa fiihi macna taqdiirihi bilficli aw yursila rasuulan waxay macduuf ku tahay ilaa waxyan waxyigii waa masdar masdarna waxaan iriyay mushtaqaad oo ficilka lagu awilaya ma aha marka in kaana alficlu macطuufan cala smin khaalisin min ataqdiiri biاlficli fayunsabu alficlu ban mudmara jaaئiza oo yajuusu idmaaruhaa wa idhaaruhaa fii qiraa'ati man qara'a ninkii akhriyay qiradeeda haddii la qabto oo min asabcati ka mid e binasbi yursila qiraa'ada sidaas akhrisay haddii la qabto waxay ka mid tahay min alawjih alatii jaaa annasbu lilficli bacda caaطifin eh, masbuuqin biismin khaalisin min altaqdiir wadaalika biidmaari an weeyaan wاtaqdiiru aw an yursila ay macnihii ka dhigan tahay marka aw yursiladaas ficlu mudaaricu mansuubu ban mdmara jawaaza bacda aw alcaaifa cala smin khaalisin aa laleeyahay wa an iyo wاlficlu aw yursila aw an yursiladaasne macduufaani waxaa lagu cadfi calaa waxyan macnihii waxay ka dhigan tahay ay waxyan aw irsaalan wa waxyan laysa fi taqdiiri اlficli ficil macnaha taqdiirkeeda ma qabo isim faacil iyo oo isim mafcuulo kale ma ah walow adharta an an haddaad muujisid fi lkalaami kalaamka lajaaza waa banaanaan lahayd fii gayri اqur'aana laga hadlaya haddii cibaaradan oo kale ay timaada fii kalaaminaa yajuusu idhaaru an wa ikhfaa'uhaa labadaba waa banaan tahay macnaheedii marka ma aha aayadii hadda aad an keeni kartaa maaha qur-aanka waa sunna mutabaca qiraaana sidaanay kusoo aroortay tanna saanay kusoo aroortay leeyahay wakadaa qowlu shaacirin waa lamid oo walubsu cabaatin wa taqaracayni axabu ilaya min lubsi shufuufi wa lubsu cabaatin iyay tiri dharka oo oo qallafsan oo la marto wa taqara caynii maa an taqara caynii ishayda ay qabowsato oo ay la jirto yaa axabu ilaya iiga wanaag badan min lubsi shufuufi dharka oo jiljilacsan oo xariirta oo kale ah in la marto waxaa iiga fiicanay tiri baadiyahaydanoo iska degan oo dharkii cuscuslaay oo qallafsanaay aan marto laakiin beyna ahlii wa cashiiratii qalbigay uu qabow yahay iiga fiican inaan magaalo imaado dharkaas oo iftiinaya aan aan eh, aan qaato yacni beytkan waxaa loo tiriyaa eh, gabar maysuun la yidhaahdo mucaawiya bni abi sufyaan radi allahu canhu wa ardaah ou soo guursaday markaasay baadihi inta laga keenay magaaladii ay la qabso weysay yay u xiistay marka wixii ay arki jirtay waxay tiri eeyihii meelahay ka qaylinay iyo dhulkii dabeesha ay dhacaysay yaa iiga fiican bay tiri guryahan sarartooda ay dhaadheer yihiin khubsigan lagu cunayo iyo aliifada aliifadaho macnaha ee maxaan ku yidhaha bisadan iyo noloshaasa iiga fiican bay tiri maxalu shaahidka waa taqara saakin waan soo sharaxnay waawdaas oo waawul eh, maciyada ah ficilkan taqara a ah lubsi ku cadaftay lubsigana uu masdar yahay uusan mushtaq ahayn ficilkaas ka dambeeya waa la nasbiyey wa an taqarana waa banaan tahay taqdiiruhu waxa waaye wa lubsu cabaa'atin wa an taqara cayni weeyaan athaaniyatu an taqaca inay dhacdo weeyaan bacda laami ljari laamu ljari kadaasheeda sawaaءun kaanat litacliili ha u ahaato ka qowlihi tacaala waanzalnaa ilayka dikra litubayana linnaasi wa anzalnaa waxaan kuu soo dejinay ilayka adiga waxaan kuu soo dejinay adikra dikrigii baan kuu soo dejinay qur'aanka aanka litubayina linnaasi dadka inaad u cadaysid oo qur'aankii bisunnatika aada uga caddaysid marka laamtan litubayina waa cila liinzaali dikri nebi maxamed qur'aankaa lagu soo dejiyey waxaa loogu soo dejiyey dadka inuu cadeey marka laamtan litubayina laamu tacliil baa la yidhaahdaa ficilka ka dambeeye waa mansuub bian mudmara lagu nasbiyey jawaasan ahoo lian tubayina fii khayri lqur'aan waa ku banaantahay iyo وقوله تعالى tacaalى laamu إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله يعني yani waxaa weeyaan fatxigan oo lagala jeeda hadeertaan waxaa weeyaan heshiiskii oo oo macnaha xudaybiya liyakfira laka allahu laamtan liyakfira ku jirto tacliil lfatxi waay wa maca dalika ficilka yakfira mansuub bian mudmara bacda laami kay jawaazan bacda laami tacliil an dhaha aw lilcaaqibati sawaaءn kaanat litacliil ha u ahaato ama lilcaaqiba ha u ahaato ka qowlihi tacaala weeyaano faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwa waxasanaa hadda markii aan musanifka uu soo sheegay bacda caatifin markii la yihi ka mithaal ahaan oo waaw iyo ow ou mithaaliye waxaa lamid eh maxaan ku irahda thumma iyo alfaa iyo waa lamid hadday xarfgaas min xuruufi alcadfi ah hadday ku cadfaan isim khaalis ah sidii bacda ow ficilka loogu nasbinayay ama bacda alwaaw oo wataqaracayni yay faa iyo waxay lamid yihiin ayagane kuwaas kale way lamid yihiin ayb marka mithaal ahaan unbaa hadda midaas lagu sheegay wa ilaa amhilo badan bay leedahay arrintaas iyada ah oo mathalan e, bacda alfa waxaa ka mid e, e, e qowl shaaciri lowlaa tawaqucu muctarin fa urdiyahu maa kuntu uuthiru atraaban calaa tarabin uu yiri lowlaa tawaqucu hadda fiiri fa urdiyahu ficilkaas waa la nasbiye liannahu bacda caatifin oo fa'da ah fa'daas waxay wax ku cadaftay tawaquc oo masdar ahay wax ku cadaftay waa la nasbiyey waxaa lamid e eh, thumaa lamid ah inii waqatlii sulaykan huma acqilahu ka thawri yudrabu lamaa caafat ilbaqaru ee eh, mutamimkaynugu soo dhaaftay acqilahu oo ficilkaas waa la nasbiyey liannahu waxa weeyaan qatligaasaa lagu cadfay wahaakada eh, kuligood waxa weeyaan waa isla masaa'il ayb wuxuu leeya athaaniyatu waa tan aan soo dhaafnay aw lilcaaqiba laamti caaqiba inay leedahay sawaaء kaanat litacliili aw lilcaaqiba ka qowlihi taqaala faltaqaطahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwa waxasana faltaqaطahu waxaa soo qaaday iltiqaadka gurbina asalkeeda lagu yihah waxaa saas loogu soo qaaday marka wiilkii waa tii nbi umu muusa la yiri wiilkaada badda ku tuur markaa kadib waxaa soo qaadi doonaa lihi cadowgeygi iyo cadowgiina markii badi lagu tuuri faltaqatahu aalu fircawna fircawn qaraabadiisiyaa soo qaaday waxay liyakuuna lahum caduwan waxasanan liyakuuna lahum caduwan inuu ahaada waxasanan hadda ficilkan yakuuna waa la nasbiyey waxaa nagu nasbiyey an mudmaro bacda laami alcaaqiba laamtaas waxaa laamun caaqiba loo yiri oo laamu tacliil lama dhihin walaamu hunaa laysa litacliil buu musanifku yiri liannahum lam yaltaqituuhu ma ay soo qaadin lidaalika oo markii aalu fircawn muuse webiga kasoo qabanayn sanduuqiisa badda oo ku dhacay falyakhudhu caduwun lii wa caduwun lah wa alqaytu calayka maxabata minii markii webiga lagu tuuray ee wiilkii lasoo bixiyey uma ayna soo bixinin liyakuuna lahum caduwan laakiin fii xaqiiqati اlamri baa waxu ahayd wuxuu u noqday caaqibadiisa cadow isu bedelay inuu cadow ku noqdo lannahu ayagana ahlulkufri bay ahaayeen asigana ahluliimaan waa cadaawadana waa daa'im labadaas fariiqood wa inama iltaqaطuuhu way soo gurbiyeen oy soo qaadeen liyakuuna lahum inuu ahaado qurata caynin laakiin fakaanat caaqibatuhu waxay noqotay ansaara saara lahum caduwan waxasanan fiiri markaas marka laamtaas laamu tacliil ma aha liannahu lam yaltaqiduuhu liyakuuna lahum caduwan laakiin inama iltaqaduuhu liyakuuna lahum qurata cayn siday tiriyey eh, eh, gabadhii oo eh, fircawn ou qabay casaa an yanfacana aw natakhidahu taas waxay ku soo aroortay waxay ahayd laa taqtuluuhu casaa an yanfacana aw natakhidahu walada sidaasay saxa u soo qaateen markii fircawn wuxuu ahaa ilmaha yaryaroo wiilasha inuu dilo markii lasoo qaaday naagtiisa waxay ku tiriyey wiilkan ha dilin inuu na anfacaa dhici karto ama walad aan ka dhiganno marka asalkooda saasay u soo qaadeen ayb marka wa qaalat imra'atu fircawna quratu caynin lii walak laa taqtuluuhu casaa an yanfacana bay yidhahdeen marka soo jeedin xaaskii fircawnaa saas soo jeedisay marka asalkeedii waxay ahayd quratu cayn inuu u noqday usoo qaadeen inuu cadow u noqdo uma noqonin aw zaa'ida ha noqoto sawaan kaana litacliili aw lilcaaqibati aw liziya aw lizaa'ida aw zaa'ida ka qowlihi tacaala inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijsa ahla albeyti inamaa yuriidu allahu ilaahi wuxuu doonayaa liyudhiba cankum inuu idinka tagsiiya arijsa qurunka iyo dembiga ahlalbeyti ya ahlalbeyti inuu dembiga idinka dahira buu doonaya marka waa zawjaati nabiy sal alla alيh wasalam iyo ahalkiisoo dhan waay marka wuxuu leeyahy musanifka inamaa yuriidu allahu liyudhiba laamtaas waa zaa'ida fi lcraab liannahu ficilkan yuriidu waa ficil mutacadi uma baahna laam oo asalkii waxay ahaan laheed inamaa yuriidu llahu an yudhiba marka laamtaas iyadoo zaa'ida ah fi licraab laakin zaa'ida fi lmacnaa ma aha qur-aanka wax zaa'ida kuma jiraan marka farqi uma dhexee sawaan kaanat ilaamu litacliil aw lilcaaqiba aw liziyaada fakilaa hadi fallaamu fi kiltaa aw fi hadihi اlmawaadici kuliha yunsabu اlficlu bacdaha ban mdmara jawaaza faاlficlu ficilkii fi hadihi اlmawaadici mansuub ban baa lagu nasbiyey mdmaratan xaal ay tahay walow udhirat fi اkalaami hadii la muuji lahayna lajaaza waa banaanaan lahayd wakada bacda keyna waa lamid aljaarati haddii keydii aan idhahdo ayadaa masdariye ah nafteedaa nasbinayso haddii laakiin keydii xaraf jaar laga dhiga anta gadaasheeda lagu nasbinayo musanifku wuxuu leeyahay waxa jawaaza lagu nasbinaya walow kaana alficlu haddii uu yahay aladii ficilkoo dakhalat calayhi laamu laamta ay gashay maqruuran mid lala xariiriyey bilaa lala xariiriyey haddii uu yahay laa oo naafi eh wajaba idhaaru an baa waajib e bacda laami la idhaariyo sawaaءn kaanat laadi ha noqota naafiyatan kaalatii fii qowlihi tacaala weeyaan lianlaa yakuuna linnaasi cala اllahi xuja aw zaa'ida ha noqoto kalatii fi qowlihi tacaala lianlaa yaclama ahlu lkitaabi ay liyaclama ahlu lkitaabi tan hore lianlaa yakuuna saysan u ahaanin linnaasi dadka xujatun cala allahi saysa dadka xujo ilaahay agtiisa ay uga waayaan yaa rususha loo soo diray midaana lianlaa yaclama ahlulkitaabi say u ogaadaan lianlaa yaclama ahlulkitaabi anlaa yaqdiruuna calaa shayin min fadli illah hadda lianla haddii laadi naafiye laga dhigo macnihii aayadii iscagsinayso lianlaa yaclam saynuu ogaan ahlukitaaba anlaa yaqdur maba iskeeni karta marka laadan lafdigeeda takiiday ku faaidaynay laakiin macno ahaan zaa'id ay ku tahay macnaheedana liyaclama ahlulkitaabi say u ogaadaan anlaa yaqdiruuna calaa shayin min fadli illah oo macnaha waxyaalaha ay ahlu u ordayeen ina nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam aanan waxyi lagu soo dejinin risaalada nebiga ayaga laga soo saaro marka reer ahlu kitaab waxay jecel yihiin waa mid awoodda ilaahayna waa mid waxa marka oo ilaahay awooddiis is karo oo weecin kara ma jirto macnihi saas waay marka fiiri tan saakii horeyaan usoo sharaxnay lianlaa lian laa waa meeshaas anti way joogtaa inay joogto waxaa kugu daliila laada naafiyadu waxaa lagu shiday antigo ku hoos qarsan waay marka waxa weeyaan waa iyadoo mudhara marka lama goyn karo oo lama dhihi karo lialaa yakuunu lama dhihi karo walow kaanat ilaamu hadday tahay masbuuqatan mid lagala hormaray bikownin lagala hormaray kownkoo maadin ah manfiyin la anfiyey hadii laamti lagala hormaro laamti laamu tacliil aan lahayn hadii kown manfi lagala hormaro wajaba idmaaru an ayaa waajibe sawaaءun kaana almudiyu maadigaas ha noqdo fi lafdi wاlmacnaa ayib sawaaءan kaana meeshaas waxa weeyaan sawaaءan kaana alficlu inuu yidhaahda bay ahayd nusqo kale inaan fiirino waa ayib sawaaءun kaana sidaasay ku tahay sawaaءun kaana almudiyu maadigaas ha ahaado fi lafdi wاlmacnaa ha ka ahaado labadaba maadi naxwu qowlihi tacaala wamaa kaana allahu liyucadibahum anta fiihim laamtan hadda laamtii laamu tacliil aan lahayn waay laakiin markii kaana oo manfi ah lagala hormaray laamti laamuljuxuud a loogu bacay aa lagu magacaabay oo liannahu waxa waaye maa bacdigeeda manfi waay wamaa kaana allahu ilaahay ma aha liyucadibahum kii cadaaba wa anta fiihim aw fi lmacnaa keli ah inuu ficilka maadi ka yahay lafdigana mudaaric uu ka yahay faqad naxwu qowlihi tacaala lam yakun illaahu liyakfira lahum hadda laamtan yakfira gasho liyakfirada ah waxaa lagala hormaray kown oo macnahana maadi ka ah lafdigana mudaaric ka ah lam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin alaleeyahay walaa yazaalu waa ku jirta marka yakun taas lafdiga mudaaric lannahu waxaan ognahay lamta hadday ficil mudaaric gasha taqlibuhu ilaa maadin haddaad tirahdo lam yaqum muxamedun hore isuma istaagin waay haddii lan la yidhahna cagsigeeda waay marka khulaasat lqowl yucadiba in yakfira ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuuba bacda laami bacda laami اljuxuud alaleeyahy laamtan laam ljuxuud waa wa tusamaa hadihi laamu laam aljuxuud waa kan musanifka nagu yiri wa talakasa waxaa k intaas waxaa ka soo aruuray ana lian an waxay leedahay bacda laami laamta gadaasheed halaatha xaalaatin saddex xaalo bay leedahay saddexdii maxaa wayan wujuuba alidmaari wujuubada halaatha laga bedelaa wujuuba alidmaari in la qariimaday maray waajib tahay wadalika bacda laami ljuxuud waa kow iyo wa wujuuba alidhaari bay leedahay wadalika ida اqtarana alficlu ficilka hadduu la xiriista bila iyo wa jawaaza alwajhayni wadalika fi ma baqiya fiiri marka markii la qarinayo hadda laamuljuxuud gadaasheed keligeed ma ah waa imaan doontahay oo laamuljuxuud qaybay ka tahay bacda xataa qaybay ka tahay bacda faai sababiya bacda waaw lmaciya bacda ow alatii bimacnaa ilaa shantaas meel yaa anti la qarinaya ficilka lagu nasbinaya eh, hal meelna waxa weeyaan waa lamuuji waa waa in la muujiyaa waajib ah marka beyna laami ljari walaa naafiya ay dhex dhacdo inta soo hartayna waa jawaas waa mida haddu kaa sheegaya qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu uri wa umirnaa linuslima lirabi alcaalamiin wa umirnaa waxaa nala faray annaga linuslima inaan u hogaansanna lirabi alcaalamiin fiiri hadda nuslimadaas waa ficil mudaaric oo bacda laami tacliil ah marka ficilkaas an baa lagu nasbiyey oo idmaarkeedana jaais uu yahay waxaa u daliil ah wa umirtu lian akuuna ilaahay uu yiri wa umirtu nabi maxameda ah wuxuu leey waxaa lay amray lian akuuna inaan ahdo awal muslimiin aw lian akuuna min almuslimiin ayib lian akuuna hadda fiiri intana waa la muujiyey laamtii gadaasheeda anti waa la muujiyey linuslimana waa la qariyay maxaan ka qaadanay marka kownuhaa udmirat hunaaka wa udhirat hunaa daliilu calaa ana alamrayni jaa'izaani intaasaa laga faa'iidaystay marka alqur'aanu warada bihada taaratan wa warada bitilka taaratan ukhraa wa hada yadulu cala aljawaas ayb markaasuu wuxuu iri walamaa dakartu markaan sheegay annahaa aydi tudmaru wujuuban in la qarinayo bacda laami ljuxuud aan matniga ku sheegay yaan istadradtu waxaan aan eh, sii daba raacay fii dikri baqiyat اlmasaa'ili masaa'ishi baaqiyadeeda inaan sheego alatii yajibu fiiha oo waajibka u yahay idmaaru an an in la qariyo wahiy arbacuun waxau leeyahy matnigii markiin iri anti bacda laami ljuxuud in la qariyo waa waajib aan iri istidraad baan sameeyey istidraad waxaa la yidhaahdaa hadal markii hore aadan u qasdin laakiin mid aad sheegtay baa yaa yaa ku jiitay marka hadalkiiyaan sii jiiday buu leeyahay wixii lamid ah yaan daba daba kacay ixdaahaa midka ugu horeyso bacda xataa weeyaan xataa gadaasheeda anti waa la qarinayaa waxaana loo qarinayaa wujuubnimo lama arkin carabtii oo muujinayso markaasuu uri waclam waxaad ogaataa ana lficli ana lilficli ficilki inuu leeyahay bacda xataa xataa gadaasheeda xaalatayni alrafca waannasba labadaas xaalo fa ama annasbu ficilki bacda xataa markii la nasbinaya fa sharduhu waxaa weeyaan kownu lficli ficilka inuu ahaado mustaqbalan biاnnisbati ilaa maa qablahaa xataada waxa ka horeeyo iyo waxa ka dambeeya marka loo fiiriyo waxa ka dambeeya inay ka dambeeyaana la rabaa sawaaءn kaana mustaqbalan ha noqdo biاnnisbati ilaa zamani takalumi markii lagu hadlayo zamankeeda markii loo fiiriyo mustaqbal ha ka noqdo ow laa yousan ka noqonin farqi uma dhexey faalawalu midka horo ka qowlihi tacaala weeyaan lan nabraha calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusaa qoladii macnaha reer oo saamiri ou dhumiyey yaa waxay leeyihin lan nabraha calayhi caakifiina inan ka zuuli mayna inaan ku kor ictikaafayno xataa yarjica ilaynaa muusa intuu muuse noogaga soo laabto marka fiiri hadda ficilkan yarjica ah an mudmara bacda xataa wujuubana lagu nasbiye kow shuruudina waa laga helayoo rujuucu muusa mustaqbal weeyaan markii loo fiiriyo wakhtiga ay ay dibiga ay ay caabudayeen oo marka ay leeyihiin la nabraha calay caakifiina ay leeyihiin waktigaas ma dhicin weli inuu muuse usoo laabtay mustaqbal waa muuse soo laabay sida kadibay dhacday fa ina rujuuca muusa calayhi asalaatu wasalaam mustaqbalun weeyaan binisbati ila alamrayni jamiica oo waxa weeyaan maa qabla xataa iyo maa bacda xataa haddii loo fiiriyo rujuuci waa mustaqbal binisbati اlictikaaf haddii loo fiiriyo kow haddana zaman takalum markii hadalkan lan nabraha caleyhi caakifiina ay lahaayeen ma dhicin rujuucu muusa marka maa qabla xataa iyo maa bacda xataa haddii laysu fiiriyo maa bacda xataa mustaqbal buu u yahay maa qabla xataa ko zaman takalum markii ay qoladan hadalkan ku hadlaayeenne waxaa weeyaan zamankaas ma dhicin inuu muuse wili soo laabtay marka mustaqbal labadiiba waa ka yahay wthaani midka labaadna ka qowlihi tacaala wazulziluu xataa yaquula rasuulu yaquuladaas hadda waa ficil mudaaric mansuum bian mudmarata wujuuba bacda xataa ayib qowl rasuul wuxuu ka dambeeyey zilzaal maxaa rasuulka ka keenay inuu hadalkan yidhaahda xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasrullaahi goorma yidhaahdeen zilzaalka markuu dhacay markay masaa'ibtii culcusleed ay dhacday yaa rasuulkii iyo dadkii rumeeyeen yidhahde mataa nasrullahi nasriga ilaahay goormuu imaana nasriga ilaahay inuu imaana kama shakisan ayaga laakiin waxay isweydiinayeen waktiga uu imaan doono talow ma soo degdegi doonaa mase dibou nooga dhacayo annagii baan weli mutaysanin maahina ma aha inay dadkaas ay ka shakinayaan nasriga ilaahay inuu imaanay dadkii muminiinta kama shakisana laakiin mataa waqtuhu taasay weydiinayaan lianna qowla rasuuli rasuulka qowlkiisa wa in kaana maadiyan ba ha ahaado binisbati ilaa zamani likhbaari markii laga waramay zamankeeda marka loo fiiriyo maadiba ha ahaadee ilaa annahu asiga mustaqbalun weeyaan mid dab u dhacsan binisbati ilaa zilzaalihim fiiri aayaddan markay soo degayso nebi maxamed lagu soo dejinay zilzaalkii iyo qowlu rasuul laba wada tageenoo maadi ah waay ayagoo isla sii maadi ah yaa waxaa laakiin lagu leeyahay markii loo fiiriyo qowlkan iyo zilzaalka fii zamani daal tilka alambiyaa qowlkaa dembeeyey laakiin binisbati lana labadiiba hadda maadi ay noo noqdeen annaga oo waxaa noogala hadlay ambiyadii iyo dadkoodii saalixiinta ahaa waxay ku hadleen labadiina binisbati maadi ay noo yihiin labadi maadi ha isla ahaadaane waa kala dambeeyeenoo zilkaa zilzaalkaa sii horeeyey qowlkaana sii dambeeyey marka waxaa weeyaan alqowlu mustaqbal binisbati lizilzaal wa kaana kilaahumaa qad madaya saasaa loo jeeda ayib walixataa alatii yantasibu alficlu bacdaha macnayaani walixataa waxay leedahay xataa alatii xataadu yantasibu lficlu ficilka ou nasbisamaayo bacdaha gadaasheed macnayaaniyay leedahay fa taaratan takuunu waxay noqotaa bimacnaa key key oo tacliiliye ah wadaalika idaa kaana haddii uu yahay weeyaan maa qablahaa wixii ka horeeyo cilatan limaa bacdahaa waxa idinka dambeeya cilo inuu yahay naxwu qowlika atiri aslim niyahu islaam xataa tadkhula aljannata ay kay tadkhula aljannata marka key xataadii bimacnaa key waay wa taaratan takuunu way noqotaa bimacnaa ilaa wadaalika idaa kaana haddii uu yahay weeyaan maa bacdaha waxaa ida ka dambeeya gaayatan limaa qablaha wixii ida ka horeeya haddii dhammaystir u tahay waxa weeyaan bimacnaa ilaa ka qowlihi tacaala lan nabraha calayhi caakifiina inan aan cijligaan caabudayno ka zuuli mayno xataa yarjica ilayna muusa ay ilaa rujuuci muusa wa ka qowlikaad leedahay la asiiranna waan socon doonaa oon socon doonaa xataa tatluca ashamsu ilaa an tatluca ashamsu waqad tasluxu lilmacnayeyni macan labadii macno inay hal mar kulansatana waa dhici kartaa ka qowlihi tacaala faqaatiluu alatii tabgii xataa tafiya ilaa amri illaahi faqaatiluu la dagaalamo alatii fiadi la dagaalamo alatii tabqii gardarsanaysay xataa tafiya kay tafiya ilaa amri illaahi say ugu soo noqoto ilaahay amrigiisa garab siiya midda xaqa haysato ama faqaatilu alatii tabqi tan gardar oo gardaran la dagaalama wastamiruu fii qitaaliha xataa tafiya ilaa an tafiya ilaa amri illaahi yaxtamilu an yakuuna almacnaa kay tafiya aw ilaa an tafiya ayib markaasuu uri waannasbu fi hadihi wاnasbu ficilkii in la nasbi fi hadihi اlmawaadici wamaa ashbaha bian yay ahaatay mudmaratan xaal ay tahay wاnasbu fi hadihi اlmawaadic ma bian bay ahaatay mudmaratan xaal ay tahay tii la qariyay bacda xataa la qariyay xatman laa bxataa nafsiha laguma nasbinin khilaafا lilkuufiyiina liannaha qad camilat fi lasmaa'i asmaadi bay camal fashay aljara ka qowlihi tacaala xataa maطlaci اlfajri wa xataa xiinin maadaama xataa ay min xuruufi اljari ay noqotay ficil ma nasbi karto falow camilat fi afcaali nasba hadday afcaasha nasbada ay ku camal fasho lazima waxaa ka laazimi lahay an yakuuna lanaa caamilu waaxidu caamil waaxid a ah inuu noo sugnaaday yacmalu taaratan fi اlasmaa'i marna taa asmaada ku camalfala hoos dhiganayo wa taaratan fi lafcaali afcaashana marna ku camalfalayo nasbinayo wa hada laa nadiira lahu fi lcarabiya carabiga aan anaga ku hadlayn looma haayo laakiin ayay waxaa ku imaan karto marna caatifay noqota oo haddaad tiraahda jaaa alxujaaju xata almushaatu waa caatifad weeyaan laakiin xarafka cadfiga wax ma nasbiya asiga caamilka hora wax nasbi lagu godaa ama lagu kordhigaa walidaalika ibnu jiniya waxaa laga wariyey markii uu xanuunsanayo malakumuud soo xaadiray u yiri amuutu wa fii nafsi min xataa shay buu yiri yani waan dhimanaya anigoo sidii laga rabay aan ugu dhergin xataa buu yiri lannahu waa kana marna waxa weyaan wixii ka dambeeya isim waa oo majruur ah mar ficil ka dambeeya oo nasbina sanaa la arkaa mar xaraf caatifay noqonaysaa wahaakada ayib markaasuu yiri wa amaa rafcu lficli ficilka godaalkiisa bacdahaa xataa gadaasheed la godo falahu halaathatu shuruud xataa bacdigeeda ficilka markuu godnaanayo saddex shardi uu leeyahy kownuhu inuu ahaado musababan mid oo ka sababoobay camaa qablaha inuu musabab yahay oo asiga sababkan hore uu yahay asigana musabab uu yahay walihaada imtanaca arafcu yaa reebtoomay in la godo fii naxwi qowlika sirtu xataa tadluca ashamsu xataa tadlucu lama dhihi karo lianna sayra socodkii laa yakuunu sababan lituluuciha socodkaada adiga sabab maaha inay qoraxda ay soo baxdo ee qoraxda ayadu wa iska soo baxay sawaan adiga soco ama ha soconin marka laa yakuunu maa bacda xataa cilatan limaa qablaha musababan limaa qablaha aلthaanي midka labaad an yakuuna zamn الficli alxaala inuu yahay waay lalistiqbaal ousan ahayn calى alcagsi min sharطi الnasbi markii wax nasbinaysana cagsigeeday aheedoo inuu mustaqbal ahaadaa la shardiya ilaa ana alxaala xaalkii taaratan yakuunu taxqiiqan ou noqonaa xaalkii waa mid xaqiiqa ah wa taaratan yakuunu taqdiiran faalawalu midka horeo taxqiiqa ah ka qowlika waa sirtu waan socday xataa adkhuluhaa idaa qulta daalika haddaad tidhaahdid wa anta fi xaali dukhuul marka adigoo magaaladii lugtaad soo saartay xataa adkhuluha ayaa laleeyahy markaas liannahu zamankii ficilkii muxuu noqday xaalow noqday ayib waana xaqiiqo oo markaa waaba xaqiiqabo wa thaanii midka labaad oo oo ah xaal taqdiir ku ah kalmithaali almadkuuri waay idaa kaana asayru waddukhuulu qad madaya haddii nin oo magaaladii hore u galaa ka hadlay magaaladi waana socoy magaaladii waa galay walaakinaka waxaad doontay aradta xikaayata alxaali dadaad ugu sheekaynay waxaad leedahay mar horaan halkan ka safray beyt lmaqdis sirtu xataa adkhulu beyt almaqdisaa tiri marka macnaheedi ma hadda inaad galaysid laakiin xaalo hore u dhacday yaa waxaad tasawuraysaa kaanaka waxaad ka hadlaysaa kaanaka adigoo hadda gelaya oo kale tastaxdiru lmaadi kaannahu waaqicun ilaan kaas taqdiir waay macnaha maadi ahaan xaqiiquu ku yahay laakiin adaa hadda waxaad ku qadaraysaa wax hadda dhacay oo kale ah marka ninka markuu wax sharxaya wallahi waxaad nooga dhigtay adigoo hadirtaan maanta gelaya oo kale lagu leeyahy markuu ninka si fiican uga hadlo wa calaa hada jaaa arafcu buu ku yimiday fii qowlihi tacaala xataa yaquulu rasuulu liana azilzaala walqowla qad madayaa labadiba waa wada tageen ayb hadda e, musanifka liana zilzaala walqowla qad madayaa markuu leeyahay see lagu goday marka qur markuu soo degayay haddii aad eh, qiraa'adan haddii ay tahay qiraa'a oo macnaha waxa weeyaan oo sabciya ila ma aha eh, laakiin waa qiraa'a shaada marka waxaa lagu goday zilzaalka iyo qowlkaas rasuulka hore ha u tagaane eh markuu soo degaysa ka annahaa xikaayatu xaal inay tahay marka tacliilkiisa lianna zilzaal walqowl qad madaya intaas inuu ku ekeey ma ahayn laakiin zaman annuzuul yaa waxaa laga dhigay xikaayat alxaal kaanahu xaalad aydu hadda dhacaysoo kale yaa laga dhigay saasay ku dhammaystiran tahay athaalithu midka saddexaad an yakuuna maa qablaha taaman waxaa iyada ka horeeya inuu dhammaystiran yaha la rabaa walihaada imtanaca arafcu yaa reebon fii naxwi sayri xataa adkhulahaa waxaa la yidhi sayri waa masdar mubtada khabar ma leh marka xataa adkhulahaa lama godi karo xataa adkhuluhaa lama dhihi karo maxaa yeeley waxaa lagu leeyahay xataa adkhulahaa markaad tidhaahdid ana maa bacdaha murtabitu bimaa qablaha ayadaa khabar u ah oo amaa waa la qadaraha sayri istamara xataa adkhulahaa ayay noqonaysaa laakiin haddaa la yihahda sayri xataa laba oo waxay kala noqonayaan oon wax isku xariiri aan jirin wa fii naxwi qowlikana waa la mid oo kaana sayrii xataa adkhulahaa haddii la yidhaahna waa lamid idaa xamalta kaana haddaad ku ximbaartid cala nuqsaani duuna tamaam oo kaana sayrii isim kaana buu noqonaa khabarkiyaa maqan maqantaa ma ah maa bacdigeeda waa la nasbinayaa calaa annahu jaar iyo majruurkan inay khabar yihiin oo xataada iyo wamaa dakhalat calayh yaa laleeyahay waa wax si hadda fiican oo waadix u ah maaha almas'alaة الثaalitثa bacda ow weeyaan almasأala الثaalitثa alatii yajibu idmaaru an fiiha bacda ow alatii bimacnaa ilaa ahaatay aw ilaa faalawalu midka horo oo bimacnaa ilaada laalzamanaka aw taqdiyanii xaqi ay yidhaahdeen waay laalzamanaka waan ku laasimayaa aw taqdani ilaa an taqdiyanii xaqii xaqayga intaad iiga dhammaystiraysid wa qaala shaaciru wuxuu ri la astasilanna sacba aw udrika almuna faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabirin la astasilanna waan fududaysanayaa asacba shayga culus oo macnaha wax culus haddaan u arko waa culus a ihahda waxay noqona inaan ku fashilmo laakiin wax sahlanaan ka dhiganaya ou udrika almuna ilaa an udrika almuna yididiilkayga intaan ka haleelo maxaa yeelay faman qaadat ilaamaalu yididiilyaalka uma hogaansamaan ilaa lisaabirin mooye marka au udrika udrika ficlu mudaaricun mansuubun bian mudmaratan bacda ow alatii bimacnaa ilaa wa midka labaad owdio bimacnaa ilaade ka qowlika weeyaano la aqtulanna alkaafira gaalkii waan dilayaa ow yuslima ilaa an yuslima uu iiga badbaadi karaa maahini waxaa lamid eh wa qowli shaaciri wa kuntu idaa qamastu qanaata qowmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiimaa ayib wa kuntu waxaan ahay oon caado u leeyahay buu li aniga idaa qamastu haddii aan qabto qanaata qowmin qowm warmihiisa kasartu kucuubahaa meelaha ay ka taagtaagan tahay o dhan waa ka jijibinah aw tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosan tahay mooye macnaha waxa waaye beytkan kinaaya dadkaas oo aniga aan tarbiyadooda ama madaxnimada aan u noqdo waxaa weyaan laba mid unbay noqona inay baaba-aan iyo inay dad toosan ay noqdaan labadaas unbay ku badbaadi karaan sidaas waay ayib marka waxaa laleeyahay qamastudaas bmacnaha haddii aan gacanta ku qabto weeyaan qanaadna wuxuu ula jeedaa bimacna rumxi marka qoomna waxaa la yihahdaa waa rijaal waay kasartu kucuubaha jeedada waxa weeyaan awdaasoo bimacnaa ilaa noqotay waay ay ilaa an tastaqiima inay toosnaata maahino oo falaa agsidu kucuubaha markaas meelaha ay ka warwareegsantahay ka jijibi maayo hadday toosnaan walaa yasixu ma ansaxayo an takuuna hunaa inay ahaato bimacnaa ilaa lianna alistiqaamata toosnaashadii laa takuunu gaayatan u ahaan mayso lilkasri macnaha waxa weeyaan waan jijibinayaa ilaa ay kas toostaan shay haddiiba la jibi maba toosaya waaba jabay moogtah laakiin laba mid ay noqonay inan jijibiyo iyo inay toosaan labadaas midkood ay noqonaysaa wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin